الحمd لله رب العاalمين والصلاaة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعna بmا علمتna وعلمna mا ينfعna وزدna علما ينfعna والحمd لله على kuلi حاal waxaynu ku jiray kitaabkeeni xsن الmسلم min أdكاar الkitaabi والسuنة siiba waxaynu kusii jiray adkaar الmسا أdkاar الصباح والمasاء adkaartii la akhrisanayay subaxa iyo galabtii digrigii afar iyo tobnaad ayaynu inoogu joogay digrigii shan iyo tobnaad ayaynu halkan ka gudagelaynaa gelaynaa waxaa odhanayaa asbaxnaa waa waa bariisanay wa asbaxa almulk milki iyo lahaanshana lilaahi ilaahay bay u waabariisatay rabbi alcaalamiina caalamiinta oo dhan abuurahooda iyo maamulahooda ahaa allaahuma ya allow innii anugu as'aluka waxaan ku weydiisanayaa khayra hada alyowm maalintan khayrkeedaan ku weydiisanayaa wa fatxahu furkiisa iyo khayrkiisa ayaan ku weydiisanayaa wa nasrahu guushiisa ayaan ku weydiisanayaa wa nuurahu nuurkiisaan ku weydiisanayaa wa barakatahu barakadiisaan ku weydiisanayaa wa hudaahu hanuunkiisa ayaan ku weydiisanayaa wa acuudu bika waxaan kaa maangelayaa min shari maa fiihi waxa ku sugan sharkiisa ayaan kaa magangelayaa wa shari maa bacdahu iyo waxaa ka dambeeya sharkiisa wa idaa amsaa markuu galabaysana qaala wuxuu odhaya amsaynaa waa galabaysannay wa amsa lmulku milkigiina wuxuu galabaysay lilaahi rabbi alcaalamiin allaahuma ya allow innii as'aluka waxaan ilaahay ku weydiisanayaa khayra haadihi layla habeenka khayrkeeda fatxahaa fadxigeeda ayaanku ku weydiisanayaa iyo guusheeda wa nasrahaa iyo nasrigeeda wa nuurahaa iyo nuurkeeda wa barakatahaa iyo barakadeeda wa hudaahaa iyo hanuunkeeda wa acuudu bika waxaan kaa maangelayaa min shari maa fiihaa waxa ku sugan sharkeeda wa shari maa bacdahaa waxa ka dambeeya sharkeedana ilaahayow waan kaa magangelayaa ayuu odhanayaan xadiidkan waxaa warinayaa abu daawuud waxaa kaloo warinaya imaamu طabaraani baa mucjamulkabiirka ku warinaya waxaa kaloo ku warinaya طabaraani kitaabkiisa adducaa laylaana waa ku warinaya sanadkiisana waxaa lagu tilmaamay xasan inuu yahay oo shucayb iyo cabdilqaadir arnaawud iyo imaamu nawowi waxay ku tilmaamayaan markaa inuu xasan yahay imaam nawowina wax dacfiga kuma sheegin qolyahaasina xasan inuu yahay ayay sheegayaan sheekh albani isagu xadiidka waa daciifiyaa waxaana xadiidka oo ahaa inuu ku soo aroray lafdiga abu daawuud waxaa laga warinayaa saxaabiga abu malik alashcari waxau leeyahy rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu yihi asbaxa axadukum midkiin markuu waa beriiso falyaqul asbaxnaa waasbaxa almulku lilah ilaa aakhirihi sidaa ha yidhaahdo uma idaa amsaa falyaqul mila dalik markuu galabaysana sidaasoo kale ha yidhaahdo lafdiga dabaraani abu maalik alashcari uu markaa isaka warinayaa saasoo kale u ahaayo idaa asbaxa axadukum falyaqul asbaxnaa waasbaxa almulku lilaahi rabi alcaalamiin isaguna sidaa uma idaa amsaa falyaqul midla dalik sidaasoo kale ha yidhaahdo ayuu ahaayo dikri nabiga sala allahu calayhi wasalam ka sugnaaday oo inagu amray inaynu subaxii aynu markaa ku dikrino ayuu ka mid yahay macnihiisuna wuxuu noqonayaa asbaxnaa waa waa waabariisanay annagoo ilaahayna ilaaliyey annagoo ilaahay nicmadiisii markaa ku dhex jirna annaga xusayna annagoo xowladiisa iyo quwadiisa ku dhaqdhaqaaqayna ayaan waa waabariisanay wa asbaxa almilku lilaah milkii iyo lahaanshana ilaahay ayuu isagana waabariisay oo ilaahay baa milki xaqiiqo ah iyo oo aan markaa cidina ku haysanin oo wax walba leh ilaahay isaga ayuu markaa u waabariisayoo milki iyo lahaansho dhabina ilaahay buu u sugnaaday markay galabtii tahayna amsaynaa waa waa galabaysanay wa amsa almulku lilaah milkigii iyo lahaanshiina wuxuu u galabaystay lilaahi ilaahay ayuu u galabaystay buu odhanayaa rabbi alcaalamiina caalamiinta wixii ilaahay ka soo hadhay oo dhan rabbigooda ahaa kii abuuray ahaa kii rabaynayey ahaa ee isagu markaa arsaaqayey ee maamulayey ee u talinayay u arriminayay allaahuma ya allow innii anugu as'aluka waxaan ku weydiisanayaa khayra haada alyowm maalintan khayrkeeda ayaan ku weydiisanayaa waxa weeye khayrkaasi waa nafci iyo dheef kasta oo markaa diineed oo iimaaha kordhidiisu ka mid yahay iyo khayr kasta oo markaa adduunyo oo addoonkaasi uu kasbado fatxahu ilaahayow furkiisa iyo khayrkiisa ayaan ilaahayow ku weydiisanaya alfatxu waxaa la yidhaha aldabaru bilmaqsuud wixii aad doonaysay oo aada hesho oo aad ku guulaysato ayaa la yidhaahdaa annasru waddafaru ayaa la yidhaahdaa waa isku wada macno dhow yihiinoo ducada waataynu soo tilmaanay ilaahay marka la tuugayo in lagu celceliyo waxyaalo fara badan oo isku macnoana laysdabageliyo ayaynu ku soo aragnay ducooyinkii nebiga sala allahu calayhi wasalam markaa fatxahu furkiisa ayaan ku weydiisanayaa iyo wixii maqsuudkii ujeeddadii aan lahaa oo aan ku guulayso ayaan ku weydiisanaya wa nasrahu nasrigiisa iyo guushiisa ayaan ku weydiisanayaayo inaan markaa ka lib helo oo aan ka guulaysto nafda iyo shaydaanka iyo hawada iyo adduunyada iyo wax kasta oo markaas iga weecinaya ilaahay jidkiisana inaan markaa ka guulaysto ayaan weydiisanaya annasru min allah waxa weeye inuu ilaahay waafajiyo inuu markaa acdaada diintiisa iyo adduunyadiisaba inuu ilaahay uu ka libsiiyo waxaanu markaa dee markuu sabro daacada ku sabro ee uu macsiyada ku sabro ee wixii markaa ilaahay uu qadaray uu ku sabro ayuu nasriga iyo guusha uu helaya wa nuurahu maalinta nuurkiisa ayaan ilaahay u ku weydiisanayaa inaad markaa ay waafajiso cilmi naafaca inaan kororsado camal saalixa oo wanaagsan oo khaalisa oo saa'ibahoo sunnadii nebiga sala allahu calayhi wasalam waafaqsan inaan sameeyo ayaan ku weydiisanayaa wa barakatahu barakadiisa ayaan ku weydiisanayaa barakadu waxa weeye dee ilaahay markaa inuu risqii xalaalahoo wanaagsan ilaahay siiyo u fudaydiyo inuu markaa ilaahay waafajiyo inuu ilaahay ugu nimceeyena ugu mahadnaqo oo uu ku ammaano inuu markaa khayr iyo wanaag inuu kororsado wa hudaawa hanuunkiisa ayaan ku weydiisanayaa oo hanuunkiisuna waxa weeye inuu jidka saxda ah ee toosan ee ilaahay gaadhsiinaya inuu ku sugnaado ilaahu jidkaa inaad igu sugto ayaan ku weydiisanaya markuu galabaysana waa taasuno allaahuma inii as'aluka ilaah waxaan ku weydiisanayaa khayra haadihi leyla habeenkan khayrkeeda iyo wixii markaa wanaaga ee ku dhex jira mid adduunye iyo mid diineed iyo mid adduunyaba ayaan ku weydiisanayaa fatxahaa ilaahay oo furkeeda ayaan ku weydiisanayaa iyo maqsuudka iyo ujeeddada aan leehay inaan ka gaadho wa nasrahaa ilaahay ow guusheeda ayaan ku weydiisanayaa wa nuuraha habeenka nuurkeedaan ku weydiisanayaa wa barakataha barakadeedaan ku weydiisanayaa wa hudahaa hanuunkeedaan ku weydiisanayaa wa acuudu bika waxaan kaa maangelayaa hadday maalin tahay min shari maa fiihi waxa ku sugan sharkiisa iyo wa shari maa bacdahu waxa ka dambeeya sharkiisaba ilaahayow fidnooyinka iyo balaayooyinka adiga mooye cid kale aanay difaaci karaynin ayaan markaa maalintan kaa magan hadday habeen daayna waa cuudubika min shari maa fiiha waxaa ku sugan sharkeedaan kaa magangelaya wa shari maa bacdaha iyo waxa ka dambeeya sharkeeda ayaan ilaahayow kaa magangelaya ayuu qof qoray ee habeenno iyo maalmo ee markaas soo socda ilaah wixii markaa khayr ee jooganaysi wixii khayr ee soo socdanaysi wixii shalay ad joogay ilaahay iga badbaadi wixii shalay soo socdana ilaahayow iga ilaaliyo igees mari ayay ka dhigan tahay xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa in ilaahay nasri iyo guul ku siiyo oo aada markaa nabdaada iyo shaydaan iyo hawo iyo adduunye ka guulaysato inaad markaa fadxi aada hesho oo wixii aad doonaysay aada ku guulaysato barakada iyo hanuunka waxa weeye waa wax ilaahay bixiyo qofkii ilaahay doona ayuu ku arsaaqa waxaanu ilaahay siinayaa qofka isagaa si dhaba ah u qaabila ee ilaahay u khaalis yeela ee weydiisa ee gelin hore iyo gelin dambeba ka tuuga ayuu markaa ilaahay siinaya markaa waxaanad ku helaysaa inaad dee dikrigan adigoo macnihiisa garanaya oo dhuuxaya inaad gelinka hore iyo gelinka dambaba inaad tidhaahdo halkaa waxaynu ka fahmaynaa inaanu qofku wakhtigaa subaxii aanu ku dayicin hurdo iyo iska moogaaniyo iyo liannahu waa xilligii arsaaqda ilaahay qaybinayay allahuma baarik ummatii fii bukuuriha ilaahayo ummaddaydu barake ka laheeda baa la yidhi waxaa layna faray inaynu habeenkii xilli hore seexanno oo inaynaan salaada cishaayi dabadeed sheekaynin ee aynu seexanno si qofku markaa uu dee xilli hore u soo kaco oo hadduu markaa dee tahajud iyo salaatuleyl tuko kale uu tukado haddii kaloo ilaahay waafajina salaadiisu wuxuu tukado wixii intaa ka dambeeya salaada subaxna intuu adkaarta akhriso dee inuu markaa shaqo tago ee aanu markaa seexanin dadka qaar markaa ilaa salaaddii hurday ku dhaafaysaa qaarkoodna salaada kadib ay seexanayaan waa xilligii markaa barakada iyo markaa khayrka iyo hanuunka wax walba la qaybinayey xilligaa intaad ilaahay barido adoo markaa sidaa ilaahay u bariyey oo ilaahay khayrkii weydiisay inaad dhaqaajiso ayaa lagaa doonaya markaa markaasaa ilaahay adigana waxaasoo dhan nasriga iyo fadxiga iyo barakada iyo hanuunka ilaahay markaasoo adigana ku siinaya waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa xadiidkan iyo xadiidii horeba qofku hadduu dee maalintiisa hoggaankeeda halka ugu horraysa kaga qabsado oo dikri iyo duco ilaahay uu markaa baryayo oo ilaahay uu xusayo hadduu markaa ku bilaabo hoggaanka ku qabsado iyo habeenkiisaba yacni ilaahay ayaa maalinta markaa u dhiibaya oo markaa wixii wanaagay lahaydna siinaya wixii shalay lahaydna ka badbaadinaya culimada qaarkood ba waxay dhaheen yowmuka mithlu jamalik maalintaad waa awrkaaga oo kale haddaad markaa awrka dee hoggaanka qabsato waad kaxaysan maalintana haddii aad awalkeedaa hore ilaahay xuskiisa iyo siduu ilaahay ku yidhi aada markaa maalintaa kula soo kacdo aakhirkiis iyo intii dambena waa ku raacaysaa laakiin intii hore hadday dam kaa noqoto oo aad markaa hurdo iyo quure iyo kafla ay kugu dhaabdo oo ilaahay aanad xusin intii dambena markaa waa kaa madoobaanaysaa markaa saas ayaa loo baahan yahay fadxina markaas ilaahay ayuunbaa laga helaa nasrina ilaahay baa laga helaa barakana dhammaanteed ilaahay xaggiisa ayay ka timaadaayoo laga helaa waxa kale oo uu odhanayaa uu ku digrinayaa asbaxnaa calaa fitrati alislaam waxaan ku waabariisannay islaamnimadii fidrada iyo abuurka waafaqsanayd wa calaa kelimati alikhlaasi ikhlaaska kelimadiisii oo kelimada towxiidka iyo shahaadada ah wa calaa diini nabiyina moxamed sala allahu calayhi wasalam diintii nebiyullaahi moxamed ayaan ku waabariisanay wa calaa milati abina aabbaha iyo miladiisii iyo diintiisii ibraahiime ayaan ku waabariisanay ahaa xaniifan xaalu yahay mid diimihii baatilka ahaa iyo xaqdarradaha ka weecday oo diintii xaqa ahayd u weecday musliman oo ilaahay u hoggaansamay wamaa kaana kamana mid ahayn min almushrikiina mushrikiintana kama uu mid ahayn waidaa amsaa markuu galabaysana qaala wuxuu odhay amsayna calaa fitrati alislaam waxaan ku galabaysanay bifitrat lislaam wacalaa kalimati likhlaas wacalaa diini nabiyina moxamed sala allahu alay w slam wacalaa milati abina ibraahima xaniifa muslima maa kaana min almushrikiin sidaas ayuu odhanayaa xadiidkan waxaa laga warinayaa saxaabiga cabdiraxmaan ibna abi absi la yidhaahdo ninkii qaaliga ahaa ee marka kitaabka ilaahayna yaqaanay markaa faraa'idana yaqaanay ayaa laga warinayaa oo saxaabiga xadiidka warinayaa waa kaa xadiidkana waxaa warinaya imaamu axmed baa warinaya waxa kaloo wariyay nasaa-i baa sunan kubraa sunan kubraa iyo camlulyowm waleyla ku warinaya ibnu sunni baa isaguna camlulyowm walayla ku warinaya ibnu abi shayba isaguna warinaya bayhaqi baa dacwaatu lkabiir isaguna ku warinaya xadiidkana markaa waa xadiid markaa saxiixa oo aimo fara badani ay tasxiixiyeen lafdiga xadiidkuna wuxuu ahaa sida imaamu axmed uu warinayo ee cabdixamdi absi uu ka wariyay nebiga anahu qaala asbaxnaa nebigu wuxuu yihi asbaxnaa calaa fitrati islam calaa kalimati اlikhlaas lafdiga nasaa-iya isna warinayaa wuxuu ahaa kaana rasuul lahi sala اla alay sl idaa asbaxa markuu waaberiiso asbaxnaa calaa fitrati اlislaam wacalaa kalimati اlikhlaas wacalaa diini nabiyin wa diini nabiyina wa milati abina ibraahima xaniifa muslima maa kaana min almushrikiin ayuu odhanayay ibna abi shaybana isna saa kaana rasuula idaa asbaxa asbaxna calaa fitrati lislaam ayuu odhan jireen bayhaqi isaguna wuxuu ahaa nebigu wuxuu yidhi asbaxna calaa fitrati lislaam xadiidka markaa a'immadu waxay markaa ku dareen adkaaru sabaax walmasa ayay ku dareen axaadiidda aynu tilmaanayna waxay tilmaamayaan un markuu waabariisa inuu odhan jiray ayay tilmaamayaan waxaanay markaa sheegeen a'immada xadiidku sufyaan athawri oo xadiidka markaa ruwaaddiisa ka mid a ah, oo salama binu kahiil nin la yidhaah ka warinaya cabdillaahi binu cabdiraxmaan binu absi oo isna aabbihii ka warinaya ayaa sufyaan athawri ragga a'immada waaweyn ee xadiidka ka wariyey dhammaantood markaa waxay kaga wariyeenuun anna nebiya kaana yaquuluhaa idaa asbaxa markuu waaberiisu saa odhan jiray waxa ku daray keliya wakiic bnujaraax oo markaa ka warinayay sufyaan athawri ayaa ku daray waydaa amsa markuu galabaysanaa sidaas ayuu odhan jiray halkaasay markaa culimmadu ay kaga dareen ee adkaaru sabax walmasaa inuu yahay iyo ay kaga dareen laakiin aimada xadiidka markaa sufyaan athawri ka warisay oo dhammi idaa asbaxa unbay ku wariyeen wakiic ibnu jaraax unbaa isagu waydaa amsaadaana ku daray kutubul adkaar oo dhammina waxa ay markaa ka dhigeen inuu adkaaru sabax walmasa uu ka mid yahay iyagoo markaa riwaayada cuskanaya macnuhuna markaa waxa weeye asbaxnaa waa waabariisanay ilaahay ilaalintiisa iyo nicmadiisa iyo markaa xowladiisa iyo quwaddiisa ayaan ku waabariisanay calaa fitrati lislaami islaamka diinta islaamnimada ayaan ku waabariisanay ee ilaahay markaa dadka uu ku abuuray ee ilaahay garashadiisa iyo keliyeelkiisa markaa tilmaamaysay faaqim wajhaka lidiini xaniifa fitraة اllahi alatii fatara الnaasa calayha laa tabdiila likhalqi اllahi dalika diin اlqayim walakin akar annaasi laa yaclamuun diinta islaamku waa diin fitrada iyo abuurkaa bini aadmiga waafaqsan weeye marka calaa fitrati اlislaami islaamnimada diintii fitrada iyo abuurka waafaqsanayd ayaan ku waabariisanay oo islaamnimada ah wa kalimati اlikhlaasi waxaanu kuwaa beriisanay kelimadii ikhlaaska alla dartii loo odhanayay kelimatu tawxiid ilaahay khalqiga u abuuray darteed rususha loo soo diray kutubta loo soo dejiyey iyada darteed dadku koox ahlu janna iyo koox reer saciira ay ugu qaybsameen taas ayaan ku berisanay wa diini nebiyina nebigayga diintiisii ayaan ku berisanay wa calaa diini nebiyina nebigayga diintiisii ayaan ku berisanay muxamedin sala allahu calayhi wasalam diintii iyo shareecadii iyo miladii nebiyullaahi maxamed uu ku sugnaa ayaan ku waaberisanay wa calaa milati abina aabbaha iyo diintiisii ayaan ku waaberisanay ibraahiima nebi ibraahiimaha xaniifan xaalu yahay ibraahim mid markaa xaqa u iishay oo baadilka ka weecday musliman oo ilaahay u hoggaansamay wamaa kaana min almushrikiin kuwa ilaahay u shariig yeela ee ilaahay cid ku lamaaneeyana ma ahayn galabtiina dee waxa weeye waida amsaa qaala amsayna calaa fitrati lislaam waxaan ku galabaysanay islaam diinta islaamnimada ee markaa fitrada iyo diinta toosan waafaqsan xadiidkan waxaynu ka qaadanaynaa inuu dikrigani ka mid yahay adkaarta subaxii iyo galabtiiba ilaahay lagu xuso waana waafajin ilaahay inuu ilaahay waafajiyo addoonkiisa inuu maalintiisa ku furfurto dee tawxiid iyo ilaahay keliyeelkiisa ou qirsan yahay iclaaminteeda iyo markaa muujinteeda iyo caddaysigeeda markaa digrigan waxaa ku sugan towxiid rububiya oo ah ilaahay inaad rumaysay inuu yahay isagu kala keliyoobay abuurka iyo lahaanshaha iyo risqiga iyo milkiga iyo maamulka iyo dilidda iyo noolaynta wax allayaaliyo waxaasoo dhan ilaahay inuu la keliya towxiid rububiya lae rabbinimada ilaahay birabbi nnaasi ayay soo gelayaan towxiid aluluuhiya oo looga jeedo tawxiid ulcibaadana la yidhaahdo oo ilaahay oo lagu gaar yeelo cibaadooyinka markaa kala gedisan hadday tahay niyooyinka qalbiga hadday tahay carabka waxa laga odhanayo hadday tahay xubnaha waxa laga samaynayo hadday tahay wax la samaynayo wax laga tegayo iyadoo ilaahay abaalmarin lagaga doonayo iyadoo ciqaabkiisa laga cabsanayo kaana towxiid aluluhiya la yidhaahdayo ilaahi naasi weeye maaha markaa wax kale dadka qaar baa ila saddex ilaah baa la sheegaya birabbi naasi iyo maliki naasi iyo ilaahi naas ma saddex rabbiba mise waa allaahoo markaa saddex sifo uu leeyahay uun lagu sifeeyey taasoo kale ayay la mid tahay towxiid alasmaa wasifaat waa in ilaahay loo sugo wuxuu isu sugay ama nebigiisa sala allahu calayhi wasalam ka sugnaaday ee markaa magac iyo sifo ah ayadoon markaa la weecinaynin oo aan la cadilaynin oo aan kayfiye qaab loo samaynaynin oo aan markaa makhluuqiisana lagala mid dhigin waxyaalaha markaa kugu caawinayana waxaa ka mid a ah, dee inaad ilaahay si dhaba aad u xaqiiqsato inaad ictiqaadisood rumayso inaad markaa u hoggaansanto markaa digrigan ayaa waxaasoo dhan ina tusinaya waxaa kaloo odhanaya subxaana allahi wabixamdihi ayuu odhanayaa miata mara boqol jeer ayuu odhanayaa subxaana allahi wabixamdihi ayuu subaxii iyo galabtii ayuu odhanayaa inuu sidaa odhanayo subaxii iyo galabtii waxaa warinaya imaam muslim baa warinaya imaamu tirmidi ayaa isaguna warinaya abu daawuud baa warinaya ibnu xibaan ayaa warinaya xadiidkaa saxiixa ah weeye waxaanu markaa lafdiga imaam muslim ee abu hurayre laga warinayaa uu ahaa rasuulku wuxu uhi man qaala xiina yusbix wa xiina yumsi qofka yidhaahda marka uu waaberiisan iyo marka uu galabaysan subxaana allahi wabixamdihi mi-ata mara boqol jeer qofka yidhaahda lam yaati axadu yowma alqiyaamati biafdala mima jaa bihi qofna lama yimaado maalinta qiyaamaha wax ka fadli badan wuxuu la yimi ilaa axadun qaala mila maa qaal ilaa qof yidhi wuxuu yidhi oo kale mooyaane aw zaada calayhi amaba ka kordhiyey mooyaane lafdiga ibnu xibaan isaguna wuxuu ahaa abu hureyre laga warinaya nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxu uhi man qaala xiina yusbix qofka yidhahda markuu waa bariisanaya subxana allahi wabixamdihi miata mara waidaa amsaa markuu garabaysana miata mara gufira dunuubuhu dembiyaalkiisa waa la dhaafayaa wain kaanat agara min zabadi lbaxri badda xunbadeedaba ha ka badnaatee dembiyaalkiisa waa la dhaafayaa digrigaa yare intaa leeg baa qiimaha intaa leeg lagu helayaa ilaahay hayna waafajiyo macnihiisuna waxa weeye subxaan allahi ilaahay baa nasahan ilaahay baa nasahayaa ceeb iyo nuqsaan dhammaanteed ayaan ilaahay ka fogeynayaa waxaan ku sifaynayaa sifooyinka marka sarreeya ee kamaalka iyo wanaagga iyo dhammaystiranka tilmaamaya wabixamdihi mahadiisa anigoo wada oo mahadinaya ayaa nasahayaayoo xumaanta aan iyadana ka dheeraynaya idayo subxana allahi wabixamdihi ayuu markaa boqolkaa jeer uu ku celcelinayaa oo boqol jeer ayuu odhanayaa miata maratin subxana allahi wabixamdihi miata mara boqol jeer ayuu odhanayaa xadiidkan waxaa markaa laga qaadanaya oo aynu ka faa'iidaysanaynaa xasin iyo boorin laynagu boorinayo inaynu ilaahay nasahno ilaahay inaynu mahadinno gelinka hore iyo gelinka dambaba inaynu markaa mahadinno oo aynu ilaahay nasahno aynu xumaan ka hufno taasina waxay ka yeelaysaa qofku inuu markaa qof qalbigiisu ilaahay ku xulan yahay inuu noqdo weliba dee ajrigaana waxaa lagu helayaa oo markaaad siaa tiraa waxa lagu helayaa inaad maalinta qiyaamaha qof la yimaado waxaad la timi wax ka fadli badan aanu jiraynin waxa kalood ku helaysaa dee dembiyaalkaagii in lagugu dhaafana waad ku helaysaa haddaba xadiidka waxaa ku jirtay ow zaada calayhi qofna lama yimaado wax ka fadli badan waxa uu la yimi qof dee isaga intuu yidhi oo kale yidhi mooyaane qofka laakiin yidhaahda intuu yidhi oo kale dee isaga ayuu la mid yahay ilaa axadun qaala laakiin man qaala ka yidhaahda intuu yidhi oo kale dee waxa weeye wuxuu markaa la yimi oo kale ayuunbuu la imanayaa qofka markaa dee ka kordhiyaana dee wax ka fadli badan ayuu la imanayaa markaa digriga waxaynu ka qaadanaynaa xagga ugu hoosaynta waa ka muqayad xagga ka badintana waa ka mudlaq oo boqol lagama yarayn karo haddaad aad ajrigaa doonayso haddii aad ka sii badisana ajri dheeraada baad helaysaa adkaarta qaarna intay yihiin lagamana kordhiyo lagamana yareeyo qaarna lagama yareeyo laakiin waa laga badin karaa qaarna waa iska mudlaqo haddaad kun jeer odhan karto waad odhanaysaa markaa kani wuxuu ka waa digriga xagga horena muqayadka ka ah ee tirada aan laga yaraynin xagga dambe laakiin intaad doonta ayaad ka gaadhsii kartaa iyo maya labada dhinacba muqayad ayuu ka yahayoo dee ziyaadada waxaa laga wadaa qof markaa dee acmaal kale oo wan wanaagsan acmaasha khayrka markaa badsaday mooyaane oo acmaasha kale markaa kaga badan mooyaane saas ayaa laga wadaa oo digri yar oo markaa fudud ayaanad markaa wax weyn ku helaysaa waxaana dee ka mid ahaa xadiidii kale ku dhowaa subxaana eh, allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim subxana allahi wabixamdihi subxana allahi alcaiim muxuu nebigu ku tilmaamay kelimataani khafiifataani cala lisaani haqiilataani fi lmiisaani xabiibataani ila raxmaani subxaana allahi wabixamdihi subxana allahi alcadiim subxana allahi wabixamdihi subxana allahi alcadiim waa laba kelmadoodoo carabka ku fudud buuri khafiifatan ala lisan haqiilataani fi lmiisaan maalinta qiyaana miisaanka waa ku culus yihiin xabiibataani ila raxmaan allah raxmaana xaggiisana waa loo jecel yahay oo ilahay waa wuxuu jecel yahay dee maalin dhan markaa intaynu wax kala wadno waa inaynu markaa taa wadnaa waxaa kaluu odhanaya laa ilaaha ila اllah waxdahu laa shariika lah lahu اlmulku walahu اlxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir cashra maraatin toban jeer buu odhan ow maratan waaxidatan ama mar keliya ayuu odhanayaa cinda alkasal iyo ahliwacsiga agteeda mar qura ayuu odhan laa ilaaha ila اllah waxdahu laa shariika lah lahu اlmulku walahu اlxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir tiro ayuu leeyihi mar mar qura la yidhaahdo mar toban jeer la yidhaahdo iyo mar boqol jeer la yidhaah iyo wax ka sii badan ilaa laba boqol marka tobanka jeer la odhanayo waxa warinaya imaamu nasaa'i i baa camrulyowm waleyla ayaa ku wariyey marka qura la odhanayo marka la odhanayo mara waaxidana isagana abu daawuud ayaa wariyey ka hore ee nasaa isagu waa xasan ka kalena waa saxiix ka kalena bukhaari iyo muslim baa warinayo boqolka jeer iyo wixii kasii badana wuu inoo iman doonaa lafdiga nasaa-ina sunan kubraaga wuxuu ahaa abi ayuub wuxuu rasuulu man qaala laa ilaaha ila اllah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu lxamdu wa calaa kuli shayin qadiir cashra kaana kaman actaqa arbacata min walad ismaaciil afar oo markaa yacni carab oo qiimo leh qof xoreeyey oo kale ayuu ka dhigan yahay qofka aroor yidhaahda waxaa kaloo lafdiga sunan kubraa iyadoo kaleu ku warinayo laa ilaha illa waxdahu laa shariika ila lahu lmulku wa huwa calaa kuli shayin qadiir cashra maraatin qofka yidhaahda kataba allaahu lahu cashra xasanaat toban xasanaad laguu qorayaa wamahaa canhu wuxuu ka tiraya cashra sayi toban dembina waa lagaa tiraya wa kunna lahu biqadri cashri riqaabin toban addoommadood xoraysay qadarkoodna waa u noqonayaan wa ajaarahu llahu min ashaytaan ilaahay shaydaanna wuu ka badbaadinayaa waman qaalaha cashiyatan kaana lahu midlu dalik gelin dambe ka yidhaahdaana intaa in leeg ayuu helayaa markaa waxa weeye toban xasaro laguu qoro toban dembi oo lagaa tiro inaad toban addoommood mid xoreeyay la mid noqoto in ilaahay naar kaa badbaadiyo ee shaydaan ilaahay kaa badbaadiyo intaas ayaad ku helaysaa xadiidka imaam axmed be abu hureyre laga warinayaana saasoo kale ah qofka yidhahdaa cashara maraati xiina yusbix boqol xasano ayaa loo qorayaa boqol xasayana waa laga tirayaa addoon xoreynteedna waa uga dhigan tahay maalintaana waa la ilaalinaya intuu ka garabaysanayo qofka garab yidhahdana saasoo kale ayuu ayana helaya bal xadiidkaasina fadli kaloo dheeraada buu tilmaamay kan isagu maratan waaxida in la odhanayo abu daawuud baa warinaya abilcayaash saxaabiga la yidhaahdo ayaana laga warinayaa sanadkiisuna markaa waa saxiix waxaanu tilmaamayey man qaala rasuulku inuu yihi keda asbaxa laa ilaha illa waxdu laa shariika la lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir ee kadda markaa tiro ma sheegin mar qura qofka yidhaahdaa kaana lahu cidlu raqaba min walad ismaaciil wuxuu noqonayaa qof xoreeye wuxuu dhigmay qof xoreeye addoon wakutiba lahu cashru xasanaat toban xasanana waa loo qorayaa waxuda canhu cashru sayi-aat toban dembina waa laga tirayaa warufica lahu cashru darajaat toban derajana kor baa loogu qaadaya wa kaana fii xirzi min ashayطaani shaydaankana xirzi iyo dhufays buu kaga jiraya xataa yumsiya ilaa u galabayso waidaa qaala markuu wain qaala hadduu yidhah idaa amsa kaana midlu dalika xataa yuslix markuu galabtii yidhahdana sidaasi leeg intaas ayuu helayaa ilaahay hayna waafajiyo xadiidka markaa macnihiisuna waxa weeye dee waa horaynu soo maray isagoo laa ilaaha ila allahu laa ilaaha alla xaq lagu caabudo ma jiro ila allahu ilaahay laa macbuuda bixaqin xaq mid lagu caabuda ma jiro ila allahu alla mooyaane waxda waxaaluu kelidi yahay laa shariika wehelahu uma sugnaanin ilaahay lahu lmulku milkii isaga ayuu u sugnaaday walahu lxamdu mahadina ilaahay bay u sugnaatay wahuwa calaa kulli shayin wax kastana qadiirun mid ilaahay kara weeye wax ilaahay cajsi gelinayaa ama ilaahay markaa ku cuslaanayaay ma jiro waxaa kaloo odhanayaa dee in markaa digrigaasi adkaaru sabaax walmasaa uu ka mid yahay baynu xadiidka ka qaadanaynaa fadligaas iyo qiimahaasna lagu helayo ayaynu markaa xadiidka ka qaadanaynaa deriska qeybtiisa hore halkaa